alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin muqadimada labaad ama risaalada labaad ee hordhaca u ah kitaabka halaadat alwusuul maxay ku saabsantay aye ayaan esh guud ahaan horta maxay ku saabsantah maaha masalada koobaad muqadimada labaad maxay ku saabsantah taasi waa masalada koobaad ee muqadimada ka farxamaysa lakin muqadimadu maxay ka hadlaysaa fi halaaثi bi halaaثi masaa'ila waajiba على كل مسلم wa علما cilma wa camala halkuu ku sheegay musanifku raxima اllahu tacaala saddexdaa mas'alo inay waajib ku yihiin مسلم iyo muslim kasta inuu barto iyo inuu ku camal falo matniga iyo ka akriyaya min almatn fadl iclam raximaka allah tacalumu halaaثi hadihi اlmasaa'il wاlcamalu bihina sax ayib jazaka allah khayr almasalaة اlأulى saddexdaa masalo qof kastoo muslima ay waajib ku tahay inuu barto kuna camal falo masalada koowaad waa maxay أن الlaha khلqna وraزqna وlam ytrukna hmla bal أrsla ilayna rasula faman aطاachu dakla الجنة وman casaahu dakla الnaar marka masaladan koobaad saddexda masأalo kamidi maxay koobsanaysaa تتضmن maada aye aye waay bayaan wujuب اإqrاar bالتwxيid الrububiya wa wujubi طaacaة الrasuul salى الlahu عalيه waslم twxiid الrububiya in la sugaa inay waajib tahay hadalka musanifka halay kaga jirta haye أn اllaha khalaqna وraزqna oo khalqiga iyo risqigu sifaadka rabi sifaadka rabbinimada ilaahay tusinaya ma labadaasoo quraa haye labadan maxay yihin markaa haye labadan muxuu ka dhigay musanifku xasriba tusaale khalaqanaa warazaqanaa ilaahay buu ujeedaa waxay ka dhigantay inuu yihi ana allaha subxaana wa tacaala rabbuna ilaahay waa rabbigeen twxiid الrububiya waa maxay ma huwa twxiid الrububiya haye الrububiya ifraad اllahi twxiid الrububiya ifraad اllahi a ifraad اllahi bafcaalih waa afcaasha ilaahay inuu leeyahy weliba uu la gaariyey khalqiga rasaaqista alincaam calى اlkhalq kuwa lamidkaa altadbiir almulk almilk lahaanshaha ayib towxiid rububiya muxuu uga dhigan yahay towxiid اlcibaada haye ya kef wuu laasimsanaya ystalzim sax tawxiid rububiya ystalzim wayadulu calaa tawxiid اlcibaada mar haddaad ilaahay rabbinimo u qirto taa waxaa ka dhalanaysa dee inaad kelidii caabudo ille rabbi un baa cibaado mutaysan kara adigii baana le rabbi kale ma jiro markaa daliilla wuu yahay soo ma ilaahay daliil buu uga dhigaa qur-aanka ayib خلقنا macnaheedu waa maxay khalaqanaa khalaqanaa ragga afarta taagin baan doonaya khalaqanaa fadl ka khamiiska xidhan aw awjabana mise awjadana macnihiisu waxay khalaqanaa soomaalku sheeg khalaqana na abuuray sax manaa anagoon jirina jirsiiyey awjadana min alcadam khalqiga waa kaas ayib warazaqanaana risqigu waa maxay haye acطaana ma nantaficu bih allah na siiyey waxaanu ku intifaacno marka wax alaale waxaa jasadka makhluuqaadku uu ku intifaacaya waa risqi kii risqigaa u qeybsamo xalaaliyo iyo xaaraan walam yatruknaa hamala alhamal waa maxay aye ya ma alhamal ba alamr wanahyi alhamal walam yatruknaa hamala ma amar ba iyo nahyi mise waa amar iyo nahyi la-aan lam yatrukna bilaa amri walaa nahyi way macnuun ilaahay nagumuu dayn inuuna abuuray uunoo aan waxnana amrin waxna aanu naga nahyin bal ilaahay markuuna abuuray amaranaa wanahaana can ashiyaa waay bal arsala ilayna rasuula rasuulkaas waayo ilaahay subxana wa tacala inoo soo diray haye nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam faman aطaacahu dakla اljana waman casaahu dakla الnaar ma hiy aaca aacadu waa maxay haye ficlu اlmaamuur wa tarku almaxduur cala اlwajhi اlmashruuc aacadu waa taas min aلطawc bay ka timi oo alinqiyaad ayib wاlmacsiyana waa maxay macsiyadu waa maxay haye mukhaalafaة اlamr wالnahy amarkii nahyiga in la khilaafo markuu leeyay musanifku faman aطaacu dakla اljana waman casaahu dakla الnaar jumlada muxuu ku cadaynayaa baynu ihi haye may faman aaacahu dakla jana rasuulkiibu ka soo hadlay bal arsala ilayna rasuula aywa alwaajib tujaaha rusul rususha ilaahay noo soo diray waajibkay naga saaran waa maxay waa aaaca wa cadam almacsiya waa inaynu adeecno oo aynaan caasin marka natiijatu aaca waa maxay natiijada aacada ka dhalanaysa aye dukuul اljana faman aطaacahu dakla اljana maxaa ficilka maadi looga cabiray iyadoo weli janno gelistii aan la gaadhin haye waa litaxaqu wuquucihi yacnaa sida loo hubo arrintaasi inay dhacayso sidii mid dhacday oo kaleba oo xaasishay ayaa loo dhigay ayib aacat rasuul waa laba nooc baynu nidhi macsiyaduna saasoo kale laba ka soo horjeeda labadaa taaxay noqonaysa haye aaacatu fi asl iimaan horta qofku de inuu ku adeeco nebiga inuu muslim noqdo oo iimaanka uu ku adeeco wa in casaa fi afraad اlfaraaid kuba caasiyaba farallada dhexdoodii iyo afraaddoodii markaa kaasi janno ma gelaya nacam yadkul janna caajilan aw aajilan hadduu asl iimaan rasuulka ku adeeco jannu gelayaa ama horaha ka galo oo naar bayaanay sarkin oo mid dee eh, faralladiina la yimi muxaramaadkiina ka tegay ha noqdo ama mid ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay inuu dembiyadii bisabab tawxiid waliimaan kaga dhaafo ayib man casa nabiya fi asli اiimaan waayo asalka iimaanka cidda nebiga ku caasiday bimacnaa iimaanka ugu yeedhay yeeli weydii oo arrinta noocaasa nebiga ku khilaaftay waayo iyadaan wada garanayn waayo alkufaar casaw nabiy alayh الsalaatu wasalaam fi asli iman oo kufrigu de waa nooc min almacsiya iyo shirku waa akbar اlmacsiya macsiyada ugu weyn weeye ayib macsiyada labaad marka laga yimaado alcisyaan fi asl iimaan oo kufri ah nooca labaad waa maxay alcisyaanu fi afraad اlfaraaid oo asalkii de waa cusaat lmuslimiin macsiyadooda asalkii iimaanka nebiga ku adeeceen lakiin macaasi bay samaynayaan waay maxaa u daliila ana man aaaca nabiya dakhala اljanna daliil haye fadl maayo taas wax kale daliil u tahy haye adi xadiiث abi hureyra fi اlbukhaarي kul umati ydkuluna aljana ila man aba qila man yaba ya rasuul اllah qaala man aطaacanii dakla اljana wman casaanii faqad aba qur-aankana waa kuso aroortay ayib marka labadiba uu jamciyey in aacada janno lagu gelayo iyo in macsiyada naar lagu gelayo wاdaliilu qowluhu tacaalى ina arsalna ilaykum rasuula shaahida calaykum kama arsalna ilى fircawna rasuula adaliilu calى maada maxay daliil u tahay aayaddani siduu ardaygaasi yihi ana man aطaaca allaha dakla اljana waman casaahu dakla الnaar buu u daliishaday ardaygaas ayuu doonay inuu u daliishaday anaa ka joojiyey sidaasaa mise maxay daliil u tahay hadda haye maxay daliil u tahay ana allaha arsala ilayna rasuula waxay daliil u tahay ilahay inuu inoo soo diray rasuul ina arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan calaykum yuu ku markhaati furaya nebigu ummadda biacmaalihim ummadduna yay ku markhaati fureysaa ya ummadaha fakayfa ida jiئna min kuli umati bshahiid wajiئna bika calى haؤulaaءi shahiida liyakuna الrasuulu shahiida عalaykum watakunuu shuhadaءa calى الnaas kama arsalna ilى fircawna rasuula man huwa الrasuul aladi arsalah اllahu ilى fircawn iyadaan wada garanayn nabiy llaahi muusa alayh الsalaatu wasalaam markuu ilahay inoo sheegay rasuul inoo soo diray maxaa loo raaciyey inuu fircawnna ilaahay rasuul u diray oo facasaa fircawn rasuula faakhadnaahu akhdan wabiila mowqifkii fircown rasuulkii loo diray ka istaagay iyo natiijadii waxay noqotay maxaa intaa laynoogu raaciyey haye midaa wada garanayn laba arrimood baynu sheegnay in fircoonna rasuul loo diray markuu caasiyeyna la cadaabay haye yani wtaxdiir yana yuxadiruna allahu an nafcala mila ma facal fanufcala bimili ma fucila bihi ila wuxuu inooga digaya wuxuu yeeloo kale inaanu yeelno oo a macsiyat rasuul oo dabeete inagana laynagu sameeyo wixii lagu sameeyo afa akhadnaahu ahda wabiila ayib arrin kale oo ayaddu nagu baraarujinayso haye ya haye maxaa naxariisasho siican tadkiiru hadihi اlumma bihadihi nicmati اlcadiima waxlayna xusuusinaya nicmada weyn ayaa ayaddu ina xusuusinaysa iyo rasuulkeenu aleyh isalaatu wasalaam inaanu arrintan la gaar ahayn dee rasuulnimada ee loogu horeeyo wax lagula yaaba baana jirin qul maa kuntu bidca min arusul ayib akda wabiila ma macnaa wabiila ya shadiida waa daran wey haqiila muhlika ibnu jariir muxuu yihi yaquulu faakadnaahu akda shadiida fahlaknaahu waman macahu jamiica qabasho aad u adag oo aada u daran baanu qabanay markaasaanu isaga iyo ciddii la socotayba aanu halaagnay buri ilaahay subxana watacaala ayb qaala raximah llahu tacaala athaaniyatu waa saddexda mas'alo ee qof kastoo muslima ay waajib ku tahay inuu barto kuna camal falo tii labaad weeyi marka masaladan labaad maxay ku saabsan tahay maqsuudu hadi اmasla wa bayaanu wujubi tawxiid اllahi bاlcibaada wa buطlaan الshirk maqsuudku waa in la caddeeyo inay waajib tahay ilahay in cibaadada loo gooniye loo gaar yeelo oo cid kale aan lagu shuraakaysin shirkiga baadilnimadiisana in la caddeeyo maqsuudu hadi اmasla wa bayaanu wujubi tawxiid اllahi bاlcibaada wa buطlaan الshirki wa bayaanu buطlaan الshirk qaala almusanifu raximah llah athaaniyatu masalada labaad ee qof kasta oo muslima waajib ku ah inuu barto kuna camal falo waxa weeye ana allaha ilaahay laa yardaa raalli kuma aho ma ogola an yushraka macahu in loo shariik yeelo axadun midnaba bicibaadatihi cibaadadiisa oo isagii cid kale in cibaadada lagu shuraakaysiiyo ilaahay ma ogola oo isagana la caabudo cid kalena la caabudo in cibaadadiisaba layska daayo cid kale la caabudana ilahay ma ogola in cibaadadaba layska daayo o ilahayna aan la caabudin cid kalena aan la caabudin ilahay ma ogola arrinka qura ilaahay ogolaya waa maxay cibaadatuhu waxda waa in isaga la caabudo cibaadadaasina waa inay noqoto mid ilaahay u gaara subxaana wa tacaala laa malakun in loo shariik yeelo malag ilaahay ma ogola malagaasi oo muqarabun Ah, mid ilaahay u dhaweeyey oo ilaahay u dhow walaa nebiyu nebi loo shariikal ilaahay ma ogola nebigaasi oo mursalun mid fariin dadka loo soo diray ah wadaliiluna waa qowluhu tacala oo hadalka ilaahay u hi wa ana almasaajida masaajidii lilaahi bay u sugnaatay ilahay baa iska leh falaa tadcuu ha baryina hana caabudina wa ducaau lcibaadi iyo ducaau lmasla labadaba aayaddu way koobsanaysaa ha baryina hana caabudina haddaad tiraa caabudina dee baryaduna waa soo gelaysa maca allaahi ilaahay la jirkiisa axadan axadna ha caabudina marka maqsuudkana waa inaga sheegnay waa bayaan wujuubu tawxiid illahi bاlcibaada wa buطlaan ashirk macnuu waxa wey ilahay raalli kuma aha shirki cibaadadiisa lagu sameeyo waayo cibaadadu waa xaqa ilaahay uu la gaarkeeyey khaaliska u ah isaga u madax tiran aladi laa yastaxiqu axadu siwaah midaan ilaahayna cibaado xaq uma laha fa huwa almacbuudu waxdahu wamaa siwaahu caabidun ilaahay kelidii isagaa macbuuda oo in la caabuda ay tahay wixii ilaahay ka soo hadhaana waa maxay waa caabid waa mid loo abuuray inuu ilaahay caabudo cibaada waxa weeyaan ikhtiyaariya ama cibaada qahriya cibaada qahriya cibaado aan ikhtiyaaru lahayn makhluuqaadka o dhan xataa gaalku yacbud llaha cibaadatan qahriya cibaado uu ku khasban yahay oo ikhtiyaarkiisa aanu ku samayneyn oo ammaan iyo ajartoona aanu ku helahayn ayuu ilahay caabuda macnaa ilahay addoon buu yihi waa la dhahdaa alcubudiyat اlاkhtiyaariyana waa tan iimaanka ka dhalatay qofku isagoon ku khasbanayn uu dooranayo inuu tukado inuu soomo inuu sako bixiyo inuu xajiyo cibaadada markaa qahriyada waata lagu sheegay fii qowli lahi tacaala in kulu man fi samaawaati waalardi ila aati raxmaani cabda macnaheeduna waa tadallul alkhuduuc isagoon ilaahay jeclayn weyneynahayn arrintaa ikhtiyaar ahayn ayuu ku khasban yahay ilaahay inuu u duloobo u khuduuco waayo waa makhluuq baahana ah oo ilaahay subxana watacaala marnaba aan ka maalmi karin an yushraka macahu axad shirkiga insha allah waynu qeexi doonaa axadun waa nakiro asmaadu maxay u qeybsamaan macrifiya nakira sooma marka waa ism nakira nakiradana culimadu waxay idhahdaan markuu nafyi ka horeeyo ama nahyi ama istifhaam inkaariya ama shardi waxay faa'iideysaa cumuum marka laa yarda an yushraka macahu axad marka waxay faa'iideyneysaa yufiid cumuuma almushrak bihi mid kasta oo ilaahay loo shariik yeelo ilahay raalli kuma aha shirkigaas laa yarda an yushraka macahu ayu shay shaynaba ilahay raalli kuma in loo shariik yeelo sawaء kana cadiima lahu cinda allahi manzila aw lam yakun kadalik ha noqdo axadkaasi mid weyn oo ilahay agtiisa manzilo ku leh kalmalaaika walambiyaa wاlrusul saalixiin min cibaad illah min aljin wاlins ama ha noqdo mid aan ilahay agtiisa manzilo iyo darajaan ku lahayn mid nool ha noqdo mid dhinta ha noqdo jin ha noqdo insi ha noqdo dee cibaadadu waa xaqii ilaahay ula gaarka aha waay ilaahay baana yihi walaa tushrikuu bihi shaya daliilka waa kaas shaynaba midnaba ilahay hala wadaajinina ilahay waxaanu raalli ku ahayn buui in loo shariik yeelo axad fii cibaadati yanaa ashirku fi lcibaada ilahay raalli kuma aha laga fahmi maayo inuu ilaahay shirki kale raalli ku yihi ama macnuu ashirku fi rububiya inuu ilahay raalli ku yihi ama ilaahay inuu raalli ku yahay ashirku fi lasmaa wasifaat in shirki loo yeelo shariik loo yeelo fi rubiya ama fi asma waifaat raalibu ku yah mafhuum maleh hadalkani oo an yushraka macahu axadu fii cibaadatihi lama odhanayo mafhuumka waxa weeye ana allaha yarda an yushraka macahu axadu fii rubiyatihi aw fii asmaai wa sifaati saas maa bal ilaahay gaalimo o dhan baanu raalli ku ahayn walaa yardaa licibaadihi lkufr shirku fi rubiya shirku fi lcibaada washirku fi lasmaa wasifaatna waa kufr wuxuu si gaara ugu sheegay sheekhu ashirku fi lcibaada ilah inaanu raalli ku ahayn leannu shirkiga u badana dhacay waa ashirku fi lcibaada makhluuqaadka u badan ee shirki sameeyey shirkigoodu waa fi lcibaada laa fi rububiya walaa fi lasmaai wasifaat shirku fi lcibaadana wa huwa aladii waqacat fihi lkhusuuma bayna alambiyaai warusuli wa waxaa kaluu si gaara ugu sheegay waa kii ambiyada iyo rususha ilaahay uu soo diray iyo aqwaamtoodu ay ku murmayeen oo akharu lkhalqi aqaruu bitawxiid الrububiya wa ankaruu tawxiid alcibaada khalqiga badankoodu waxay qirsanaayeen ilaahay rabbinimo inuu la gaaryahy laakiin ilahay inuu cibaado la gaarya may qirsanayn inay irsanaayen ilahay rabbinimadiisa waxa u daliila wamaa yuminu akaruhum biاllaahi ilaa hum mushrikuun iimaan baa loo sugay haddana shirki inuu iimaankooda la socdaa baa la sheegay iimaanka loo sugay waa maxay waa iimaanuhum birububiyat illah ilahay rabbinimadiisay rumaysnaayeen wahum mushrikuuna ay fii cibaadati cibaadadana ilahay shirki bay ugu sameynaya ibn cabaas baasaa ku fasiray min iimaanihim buu ihi idaa qiila lahum man khalaqa asamaa iimaankooda waxaa ka mid ah marka lagu dhaha samada yaa abuuray waman khalaqa alarda dhulka yaa abuuray waman khalaqa aljibaala buuraha yaa abuuray qaaluu allah waxay lahaayeen ilahay baa abuuray kaasi waa iimaanu waana iimaan birububiyat illah wahum mushrikuuna bui ibn cabaas mushrikiinna way ahaayeen ikrimana wuxuu yihi tas'aluhu man khalaqahu markuu aayaddan fasir waxaad weydiinaysaa cidda abuurtay waman khalaqa asamaawaati walard samooyinka dhulka yaa abuuread weydiinaysa fayaquuluuna allah fadalika iimaanuhum biاllah ilaahay rabbinimadiisa inay qirayeen waa rumaysnaanta ilahay rumaysnaayeen wahum yacbuduuna gayrahu isla markaa haddana ilahay cid aan hayn bay caabudayeeno yushrikuuna fi lcibaada shirkiga u badan ee qur-aanku uu ka digayna waa ashirku fi lcibaada ashirku fi lcibaada waayo shirkiga u badnaa dhacay bu ahaa waay marka fii cibaadatihi fii rububiyatihi fii uluyatihi fii ah, asmaai wasifaat ilahay ma ogola laakiin sababta ah, shirku fi lcibaada loo sheegay waa taas inuu yahay shirkiga dadka u badan ay ku dhaceen inuu yahay shirkiga alambiya warusul ay isku haysteen iyo aqwaamtoodu inuu yahay shirkiga inta badan qur-aanku ka hadlo waay laa malakun muqarab walaa nebiyun mursal ilaahay ma ogola malag muqaraba oo qariib min allah ilaahay u dhow makaan ahaanna ilaahay u dhow ile malaaigta waa sukaan sama sooma samaduna dhulka ilaahay way uga dhowda ila khalqiga waa ka sareeyaa daraja manzil ahaanna malaaigtu ilahay waa u dhowye walaa nabiyun mursal nebi ilaahay uu soo dirayna in loo shariik lama ogola marka macanu waa maxay ilaa yarda an yushraka macahu axad sawaء kaana cadiima lahu manzila cinda allah aw kaana gayra dalik mid ilahay agtiisa derajo kule ha noqdo oo weyn cinda allah sida malaaigta iyo nebiyada ama mid kale ha noqdo marka maxasriba ah oo malaaigta iyo nebiyadun baanu ilaahay ogolayn in loo shariik yeelo o ilaahay shuraaka looga dhigo maya labadan maxaa si gaara ah loogu sheegay liajli tanbiih calaa maa siwaa mar haddaanu ilaahay ogolayn kii saraa la sheegay malaa'igta iyo rususha iyo nebiyada in shuraako ilaahay looga dhigo dee min baabi alawlaa kuwa ka darajo hooseeyana in shuraako looga dhigo ilahay ma ogola waa min baabi tanbiih bilaclaa cala aladna min baabi tanbiih bilaclaa cala aladna ka sare in loo shariik yeelo ilahay mar haddaan ogolayn dee ka hoosana min baabi lawlaa ma ogola loo shariik yeelo halka ilaahay uu diiday malaku jibriil in loo shariik yeelo iyo nebi maxamed in loo shariik yeelo ilahay ma ogolaanaya dhagax iyo geed iyo dad kale iyo in loo shariik yeelo marka waa min baabi tanbiih bilaclaa cala aladna waxay la mid ah, walaa yamurukum an tattakhiduu almalaaikata wanabiyiina arbaaba ilaahay maaha mid idin amraya malaaigta iyo nebiyiinta inaad rabbiye ka dhigataan macbuudaad inaad ka dhigataan marka macnaheedmu waxa weeyaan laakiin kuwa kale inaad ka dhigataan ilaahay waa idin amraya waa idiin ogolya maya haddaa maxaa malaaigta iyo nebiyada si gaara loogu sheegay oo min baabi tanbiihi bilaclaa cala aladna mar haddaanu ilaahay ogolayn malag iyo nebi inaad ilaah ka dhigataan dee cid ka darajo hooseysana ilaahay ma ogola fatahsiisu lmalaaikati wاnabiyiina bاdikri tanbiihu calaa man duunahu cidda iyaga ka hooseysa ayaa laynagu baraarujinaya shekh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa masaladaa sheegay kaana hada min baabi tanbiihi kama yuqaal laa tajuusu alcibaadaةu ila lilahi tacaala laa limalaki muqarabi walaa linabiyi mursal fayunabahu binafyiha can laclى cala intifaa'iha can huwa duunahum biariiqi lwla mar haddii cibaadadii laga anfiyo loo diiday ciddii saraysay min almalaaikati wاnabiyiin taasi waxay baraarujinaysaa cid iyaga ka darajo hooseysana inaan cibaado loo ogolayn arinta ama sababta labaad waxa weeye alambiya wrusul almalaaikatu wاrusul si gaaro loo sheegay waxaa sidaa la yeelaa usluubka noocaasoo qur-aankana kusoo aroortay haddii kan la sheegaya yahay mid ghuluwi lagu sameeyey kan la sheegaya hadduu yahay mid uluwi lagu sameeyey tusaale waxaad odhanaysaa laa yajuuzu ducaau mayitin caliyin wa gayrih ama caliyin wa xusein mayd in la baryaa ma banaana cali iyo xusein in la baryaa banaana marka ma cali xuseen unbay beryadoodu xaaraanta haddaba maxaa cali xuseen loo sheegay xasala fiihim luluw sooma iyaga uluwi baa lagu sameeyey oo adoo idhaahda cabdilqaadir iyo cid kala toona looma baryi karo cabdiqaadirka maxaad ka sheegtay leanna waa lagu fitnoobo dee dad fara badan baa barya marka laa malaku muqarab walaa nabiyun mursal waay wadaliilu qawluhu tacala adaliil calaa maada dliilka maxay tusinaya maxay daliil u tahay aayaddu calى ana allaha laa yardaa an yushraka macahu axadu fii cibaadati daliilka u daliila ilaahay inaanu raalli ku ahayn in axadna shuraako looga dhigo fi lcibaada waa qowluhu tacala hadalka ilahay u yihi wana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada falaa tadcuu maca allahi axada macnaheedu ah falaa tacbuduu maca allahi axada axadnaba ilaahay ha la caabudina axad waa nakiro nahyi baana ka horeeya laadaas waa naahiye wataa dee ficilkii mudaaric jasmisay tadcuuna bu ilahaaye calaamatu jasmina waa xadfu nuun marka waa nakiratun fi siyaaqi nahyi cumuum bay faa'ideynaysaa cidnaba ilahay la caabudina aayaddii horen akrina waa la mid walaa tushrikuu bihi shaya wax allaale wax kastoo shay leedhaa ayaa soo gelaya waayo oo aayaddu laba weji bay naga tusisay ilaah inaanu raalli ku ahayn in cibaadada cid lagu lala wadaajiyo wejiga koowaad waxa weeye ilah wuxu uhi wa ana almasaajida lilah masaajidda ilahay baa iskale masaajidaduna halkan maxaa looga jeedaa selaf saddex macnay ku fasireen la almasaajid wa kulu mawdicin kulu mawdicin ucidda lisalaa meel kasta oo salaad loo diyaariyey halkaa ilahay baa iska leh waxaa kaloo qowlka labaad uu leeyahy almuraadu bilmasaajid waa acdaau sujuud waa xubnaha sujuudda xubnaha toddobadee lagu sujuudo qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay almuraadu bilmasaajid waa asalaa aw isujuud salaada looga jeeda ama sujuudda lafteeda looga jeeda marka marka la masaajida ilaahay baa iska leh ama goobtii salaada loo diyaariye ku fasir ama xubnihii lagu sujuudaye ku fasir ama sujuudda lafteeda ku fasir macnaha looga jeeda waa maxay ma in lagu warramuunba oo lagugu waramo in goobaha salaada loo diyaariye ilaahay uu leeyahy ujeedaduma intaasunba xubnaha lagu sujuudo inuu ilaahay leeyahy la ujeedada intaasoo qoran maaha macnaa ilaahay baa iska leh goobahaas iyo xubnahaaba iyo cibaadada sujuudda iyo salaada marka cid aan ilaahayna siinin weyaan manhi wejiga koowaad waa kaas oo lilaahi dalaami ku jira waa lilistiqaaq oo macnaheedu waxa weeyaan masaajidada ilaahay baa mudan in lagu caabudo xubnahana ilaahay unbaa xaq u leh in loogu sujuudo salaadii iyo sujuuddana ilaahay unbaa xaq u leh in lagu caabudo manaa cid kale xaquma laha mar ag mar haddii laynoo sheegay cibaadadu ila dhammaanba cibaadadu bay ka turjumayaan masaajidku cibaadadii lagu gudanayay buu ka turjumaya xubnahani cibaadadii ay fulinayeen bay ka turjumayaan salaaduna waaba cibaadada iyo sujuuddu mar haddii laynoo sheegay mar hadduu ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay miyuu raalli ku noqonayaa cid kale in la siiyo maya raalli kuma aha ilahay wejiga labaadna waa nahyiga sariixa ah falaa tadcuu maca allahi axada wama fiiha min annahyi can ducaai axadi maca allah waxaa aayadda ku jirta in laynaga nahiyey ilahay cid aana caabudno addaali cala annahyi can ishirk mardi lilahay cid aanayna caabudina shirkigii baa laynoo diiday wayaan macnaheedu wallahu laa yanhaa can shayin ila huwa laa yardaa wuxuu ilahay addoomihiisa u diiday suurtagal mata ilahay wuxuu raalli ku yahy inuu addoomihiisa u diido waxa ilaahay addoomihiisa u diiday waxaanu ilahay raalli ku ahayn maadaama uu ilaahay shirkiga inaga nahyey iyo cibaadatu gayr illah nahyigaas wuxuu daliiluyey ilahay inaanu shirkiga raalli ku ahayn ana allaha laa yardaa an yushraka macahu axadu fii cibaadati waay haddaba waxa isweydiin leh garanay almasaajid saddex shee lagu fasiray yaa kusoo celinaya saddex shee lagu fasiray aye almasaajid waa maxay baa la yidhi acdaa sujuud xubnaha sujuudda alamakin mucada lisala meelaha salaada loo diyaariyey salaadii baa lagu fasira sax ayib jazak la khayr falaa tadcu maca allahi axada adducaa qur-aanka waxay ugu soo aroortaa ama waa laba nooc adducaa fi lqur'an wasunna nooca koobaad waxaa la idhaahdaa ducaau alcibaada ducaa lcibaada cibaado kasta waa duco salaadu waa duco soomku waa duco saka bixintu waa duco oo xajku waa duco waayo qofku cibaadada markuu samaynayo muxuu u samaynayaa ilahay buu wax kaga doonaya sooma ya ilahay buu ajar iyo hawaab kaga doonaya sooma marka waxay ka dhigantahay inuu leeyahay ilaa u cibaadada anigaa sameeyey naarta igaga badbaadi jannadana igu geli raalli igaga noqo ilaahay ilaahayow cadhadaadana igaga badbaadi ducaa lcibaada ba la taas nooca labaade ducaaduna waa ducaa lmas'ala waa tan inagu aynu baryada u naqaan waa in ah, cid wax la weydiisto marka ducaa labadaa macnoba qur-aanka ugu soo aroora ducaa lcibaada waa maxay imtiaalu khiaab sharci maxabatan watadalulan waa cibaadadii un imtiaalu khiaab sharci waa sharciga hadalkiisa in loo hogaansamo maxabata watadalula jacayl ilaahay la jecel yahay iyo isuduleyn laisu duloyn duleynaya awgii loogu hogaansamo ama imtiaalu awaamir illaahi wa nawaahihi maxabata watadalula ducaa lcibaada waa taas waa cibaadadii un wax kala maaha waa in ilaahay amarkiisa loo hogaansamo iyo nahyigiisa iyada oo hogaansankaasi uu ka dhashay jacayl ilaahay loo qabo iyo isuduleyn ilahay laisu duloobayay dulow ilahay loo duloobaya ka ducaa la hahdaa ducaa iyo alcibaadana waa isku tacriif waa isku mid ducaa timi soo ma ducada su-aasha ah waa alab cabdi min allah oo addoonku ilaahay inuu ka dalbo u weydiisto xusuula maa yanfacuhu alab lcabdi min allah xusuula maa yanfacuhu addoonku waa inuu ilaahay ka doonu weydiisto wax anfacaya wa wixii anfacaya ilaahay hore u siiyey inuu daaimo inuu ilahay weydiisto oo marna wax ku anfacayo kaa maqan baad ilaahay ka baryaysa taas waa ducaa masala marna wax ilaahay ku siiyo dee diina ama adduunye ah ayaad ilaahay ka baryaysa ilahay inuu kuu daaimsiiyo allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatika yanaa nicmadii xaasilka ahayd inay suushaan ilah kaa magan gelaya manheed ma waxaan ku weydiisanaya inay ii daayinto waa ducaa masla waay waalabu kashi maa yaduruhu waalabu kashfi maa yaduruhu aw dafcih waxaa kaloo ducaa masale ah inuu ilaahay ka dalbo wixii dhibaye ku dhacay ilaahay inuu ka faydu ka dulqaado aw dafcuhu dhibaatada soo socotana ilahay inuu ka difaco ducaaulmasl waa ka waa wax waxtar kuu oo kaa maqan inaad ilahay weydiisto ama wax waxtar kuu leh oo ad haysato inuu kuu daayimo inaad ilahay weydiisto ama dhib kugu dhacay ilahay inuu kaa dulqaaday inaad weydiisto ama mid aan kugu dhicin ilahay inuu kaa difaco inaad ilahay weydiisato ducaaulmasla waa baryadan maxaynu waa alabu maa yanfacu walabu kashfi ma ah, naam alabu maa yanfac ah, ah, nacam alabu اlcabdi min allahi xusuula maa yanfachu wa dawaamahu aw haddayn iska soo koobno aw dafci maa yaduruhu wa isaalathu alabu alcabdi min allahi xusuula maa yanfachu wa dawaamahu aw dafcu aw dafci aw alabu dafci maa yaduru waa wax ku dhacay oo dhibaya ama waxaan ku dhicin oo dhibaya ilahay inu ka difaca inu ilahay weydiisto waisaalatihi ay wa alabu isaalatihi ama ka ku dhacay ilahay inuu ka suulin ilahay ka baryo ayib haddaba ducada aayadda lagu sheega layihi falaa tadcu maca allahi axada ma ducaa mas'alaba oo ilaahay cid aan ahayn waxbaha weydiisanina miya mise waa ducaa lcibaadado ilahay cid aanan caabudina miya alaayatu tashmalu ducaaء alcibaada wa ducaaء almasأala markaynu macniinimiinaan odhan falaa tadcuu ha caabudina hana baryina maca allahi axada oo aayadaha qur-aanka ee ereyga adducaa uu ku soo arooray mar waxaa looga jeeda ducaa lcibaada oo cibaadaadkii la sameynayey ean baryada ahayn talaasum baana ka dhaxeeya ducaa lcibaada ducaa lmasala waa isku xidhan yihin ila maslada lafteedu waa cibaada ma baryada ilahay baryaysa waa cibaado cibaadadiina baryay koobsanaysa marka aayadaha qaarkood adducaa marka lagu sheego waxaa looga jeedaa ducaa lcibaada qaarkoodna waxaa looga jeeda ducaa lmasala qaarkoodna waxay shamlisanayaan ducaa lcibaada iyo iyo ducaa lmasala marka hadihi aaya min alaayaat alati tashmal ducaa alcibaada wa ducaa almasla labadu way shamlisanaysa ayib culimada saa tasriixisa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibn xasan kama fi durar الsaniya wuxuu yihi maca ana ducaa fi اlqur'an yatanaawal ducaa اlmasأlaةi wa ducaa اlcibaada aladi yadkhulu fihi sujuud wغayruhu min anwaع اcibaada qala اllahu tacalى وana masaajida lilahi fala tadcuu maca اllahi axada ibnulqayimna wuxuu yihi faina ducaa fi lqur'aan ducada marka qur lagu sheego yuraadu bi hada taaratan wa hada taaratan mar waxaa loola jeedaa tan oo ah ducaa lcibaada marna tan oo ah ducaa lmasala wa yuraadu bihi majmuucuhumaa marna labadoodaba waa looga jeeda marka maxaynu ku kala garanaynaa in ducada aayadda lagu sheegay tay ducaa lcibaada inay tay ducaa lmasala inay labadiiba tay bilqaraain qaraainta la socotay hadalku qaabka u dhacayo ayaynu ku garanayna ahaaliatu masalada saddexaad ee ka mida ah saddexdaa masalo ay waajibka tahay qof waliba inuu barto ku camal falo waxaana man aaaca rasuul qofka rasuulkaa deeca oo waxad allaha ilaahayna keliyeeya laa yaduusu lahu uma banaana muwaalaatu man kuwo inuu qalbiga ka jeclaado raaco u nusreeyo xaad allaha ilaahay khilaafay oo colaadiyey warasuulahu rasuulkana khilaafo colaadiyey walow kaana mankaasi haba ahaado aqraba qariib kuwa u dhow ka ugu dhowaansho badan wadaliiluna waxaa u daliila qofka ilaahay waxiiday rasuulkana adeeca inaanay u banaanayn inuu xigto ka dhigto kuwa cadowga ilaahay cadowga rasuulkaa qowluhu tacaala laa tajidu heli mays yani aaifatan koox qowmkaasoo yuminuuna rumeeya bilaahi ilaahay ee xaqiiqat liimaan iimaan xaqiiqiya ah. oo iimaankii waajibka ahaa qoom dhamaystira heli maysa iyo walyowm alaakhir oo yuwaaduuna haddana jecel yuibuuna yuxibuuna wayansuruun <coughs> wayatabicuun man xaad allaha kuwa ilaahay khilaafa iyo warasuulhu rasuulkiisa walow kaanuu haba ahaadaan kuwa ilaahay rasuulkiisa khilaafay aabbaahum aabbayaashood wa abnaahum inamadoodii ama inamadoodii ikhwaanahum ama walaaladood o cashiiratahum ama qaraabadoodii kale ulaaika kuwaasi aan gaalada xigtaysan ahayn qaraabo ahaan hauba dhowaadaanbe kataba ay ahbata ilaahay wuu sugay oo wajamaca waa ururiyey fii quluubihim quluubtooda wuxuu ku sugay ilaahay uu ku ururiyey aliimaani iimaanka ilahay quluubtooda iimaan buu geliyey iimaankaas ayaana muaadaatu mucaadaatum lilkufaar ay ka dhalatay inay gaalada colaadiyaan wa ayadahum ay qawaahum ilahay wuxuu ku taageeray biruuxin buu ilaahay ku taageeray biquwatin wa nasrin xoog iyo gargaar minuu xaggiisa ka ahaaday ilaahay caqli iyo burhaan iyo daliil iyo taأyiidaad kale malaaig ilahi subحana wataعala inuu ku taageero inta waa ku taageero yudkilhum ilaahay wuxuu gelin doonaa kuwa janaatin jannooyinkaasoo tajri ay durdurayso min tatiha min taxti ashjaari wa alanhaaru webiyaashu khaalidiina xaalayin kuwa ku araya fiiha jannooyinkaa dhexdooda radia allahu ilaahay waa raalli noqday canhum iyaga raalli buu ka noqday wa canhu iyaguna ilahay raalli bay ka noqdeen raduu baxkaam اllah wbijaza اllah ilahay axkaamtiisa iyo abaalmarintiisaba raalli bay ku noqdeen oo abaalmarin ay raalli ku noqdaan buu ilahay ku abaalmarin doonaa ulaaika kuwaasi aan gaalada xigtaysanayni qaraabadoodaba ha noqdaane xisb ullaahi weeye waa addoomihii ilaahay jund ullah ciidankii ilaahay weeye alaa hooye ina xisb allaahi ciidanka ilaahay hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaanaya cid kaloo liibaanaysa ma jirto wahum almuflixuun xasri bay faa'ideynaysaa waa jumlada waxa weeyaan labadeeda darafba ay macrifeyiin mubtadiya khabarkiiba marka waxay faa'ideynaysaa xasr cid kaloo liibaanaysa ma jirto iyaga mooyaane masalada maqsuudka iyo ujeedada laga leeya waa maxay wa bayaanu wujuubi lbara'ati min almushrikiin bayaanu wujuubi lbara'ati min almushrikiin maqsuudka laga leeya waa in la caddeeyo mushrikiinta in laga beri noqdaa oo aan xigto laga dhigan iyo kuwo kalgacay loo hayo inay waajib tahay waayo lanna tawxiid allaahi wa taacata rasuulihi laa yataxaqaqaani ila bilbara'ati min mushrikiin suurtagal maaha qofka tawxiidkii inuu xaqiiqoobo u dhamaystirmo rasuulka adeecitaankiisana inuu xaqiiqooba u dhamaystirmo isagoo oon mushrikiinta ka beri noqon laa yumkin in la dhaa qofka kamula tawxiidu alwaajib caleyh tawxiidkii ku waajibay wuu u dhamaystiran yahi wakamulat rasuul alwaajibati aleyh aacat rasuul alwaajibati aleyh alwaajibatu caleyh lamana odhan karo adeecistii rasuulka waajibka ku hayd way dhamaystiranta isagoon gaalada ka beri noqon waay qofka muwaxidkaa ilaahay waxidaya nebigana adeecaya yuxib wayubqid fi اllaah jacaylkiisu iyo nacaybkiisu ilahay daraaddii buu noqonaya soma oo cidda ilahay u jecelin ilahay daraaddii buu jeclaanaya cidda ilahay u necbin ilahay daraaddii buu nacaya lihada baa rasuulku yihi alxubu fi اllah wاlbغض fi اllah min awhaqi cura اimaan in ilahay daraaddii cid loo jeclaado cidda mutaysta ilahay daraaddiina cid loo nacaa waa guntimaha iimaanka kuwa ugu xooga badan marka mar hadduu ilaahay daraaddii u jeclaanayo ilahay daraaddiina ciduu nacayo u nacayo hada ystalzim muwaalaat almuwaxidiin ilahay muwaxidiinta iyo aahiciinta uu jeceli sooma kuwa inuu jeclaadu xigtaystaabaa ka dhalanaysa wa mucaadaat lmushrikiin mushrikiintana ilahay waa necebye rasuulkuna waa necba kuwa inuu colaadiyo xigto iyo gacal aanu ka dhigan ayaa ka dhalanaysa laa yajuusu lahu muwaalaatu man xaad allah almuwaalaat maakuudaة min alwalyi muwaalaadku alwalyu ayay ka timi waa alqurbu wاdunuwu wاlmaxabaة wاlitibaac alqurbu wاdunuw wاlmaxabaة wاlitibaac waa dhowaansho jacayl iyo raacis marka ilahay markuu le waman yatawallahu minkum tawalligooda waa maxay ay man axabahu man axabahum watabacahum wanasarahum ka jeclaada ee raace iyaga ku dayda qudwo ka dhigta iyo usuub iyaga u nusreeya calaa maa yukhaalifu diina wax diinta laga khilaafsan ugu nusreeya fahuwa minhu marka markuu sheeku leeyay laa yajuusu lahu muwaalaatu man xaad allah ay maxabatu wanusratu watibaacu man xaad allah inuu jeclaado oo uu raaco oo ku daydo oo u nusreeyo u hiiliyo kuwa ilaahay rasuulkiisa cadogow ah ilaahay rasuulkiisa khilaafay xagga ilaahay rasuulkiisa mooye xagga kala maray uma banaana macnuha kaas walihaada alأzhari kitaab tahdiib luga wuxuu ku uhi ama qowlu tacala man yatawallahu minkum macnaahu man yatabichum wayansurhum ibnu taymiyana wuxuu ihahdaa wa aslu اlwilaayati alxub wa aslu اlcadaawati albغd wاlwilaaya tatadamanu almaxabaةa wاlmuwaafaqa wاlcadaawatu tatadamanu albغd wاlmukhaalafa marka muwaalaat kufaar macnaheed waa maxay hadaynu soo ururino maxabatuhum watibaacuhum wa nusratuhum markaa qofka ilaahay keliyeynaya nebigana adeecay uma banaana an yuxiba alkufaar waan yatabicahum wa yansurahum soo warcad ma waalaadkaan banaaneyn waa kaas ayib de maxabada waxyaaba badan baa ka dhalanaya dee ikraam iyo maamuus iyo waxyaaba noocaas haddaba muwaalaadku takuunu bilqalb gooladkaan sheegnay qalbigay ka dhacda kalmaxaba hadduu gaaladii qalbiga ka jeclaado waa muwaalaatu qalbiya watakuunu bilisaan carabkana way ka dhacdaa kathanaai calayhim se inuu ammaano cadowgii ilahay cadowga rasuulka inuu ammaano sida dadka qaarkood ay idhaahdaan war gaaladaa ka akhlaaq wanaagsan muslimiinta waa been warkaas kufaartu akhlaaq ma leh akhlaaqnimadii u xumayd bay ku sifaysan yihin waa maxay akhlaaqnimada uxuni kufr iyo shirki akhlaaqnimo shirki ka xun baa jirta iyo kufr tii u darayd bay ku jiraan xagga xusnu mucaamaladana dee gaaladu isku mid ma aha oo qaarkooda oo mucaamalaad wanaagsan lihi waa jiraan laakiin mar walba muslimiinta ka mucaamalo wanaagsan oo muslimka mucaamaladiisu waxay ka soo maaxaysaa iimaan iyo muraaqabat ullah xagga ilahi bu iska eegaya kufaartana mucaamalaadkooda wanaagsan waxay u badan yihiin tasanuc iyo muraacaatu masaalixihim iska keenkeen iyo inay danahooda ilaashanayaan walihaada iminka innaga haddii magaaladiina leyrhku uu go-o dukaamadoo dhami ay madoobaadaan wax iftiinaba dee laga waayo inuu boob ka dhaca miyay u badantay ma badna haddii dad wax boobaya ay jiraanna in yar bay noqonayaan oo tuug iyo dabaajiira dadku marka horeba taa ay ku yaqaanaan laakiin washington haddii toban daqiiqo laydh maqnaado dadkao dhan wax boobaya baa la arkaya waayo marka horeba camaradun bay iska eegayeen londonna waa saasoo kale marar badanna bay dhacday marka waa nin waxba ogeyn ninka odhanaya gaalada ka dhaqan fiican muslimiinta ilahay baa idhi fanajcalu muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumun inuu muslim yahay baa derajo ugu filan kana nuqsaan iyo xumaan waxa ugu filan inuu yahay kaafir laakiin waynu ku odhanayna dadka muslimiintaa ah, waa dhaqanka wanaagsan yeesha idinku ila iimaankiina idin farayo diintiina waay wabiljawaarix muwaalaadku xubnahana way ka dhacdaa kanusrati walmuwaafaqati fi lacmaal sidaad u nusrayso gaaladii muslimiinta oo ishaya xagga gaalada inaad ka soo waa muwaalaat lilkufaar waliba waa nooc xaalis ah. inuu sheegi doono culimada qaarkood in yidhaha waa kufri waa gaalnimo muwaafaqadu oo ah in atashabuh bihim in iyaga lagu daydo iyaga la raaco iyadan waa muwaalaad marka almuwaalaad takuun bilqalb kalmaxaba wa billisaan kahanaa'i calayhim wa biljawaarixi kanusrati wlmuwaafaqati fi lacmaal muwaalaat lkufaar xukumkeedu waa maxay muwaalaadka macnaheedi aynu fahanay waa kaa sheekhu yidhi ma banaana laa yajuusu la man xaad allah warasuula walow kaana aqraba qariib aayadana u daliil ayaddani say daliil ugu tahy waxay daliil ugu tahay laa tajidu qowma yuuminuuna bilah walyowm اlaakhir macnaa waxaa la tilmaamay iimaan xaqiiqi oo dhammaystiran iyo muwaalaatu kufaar inaanay kulmiba karin waxa aanay iimaanka kulmi karin markaa oo waxaan bannaanayn dee oo haddii qofka wax sameeye iimaanka laga anfiyo laa yazni zani xiina yazni huwa mumin laa yasriqu saariq xiina yasriq huwa mumin laa yumin axadukum xata yuxiba liakhiihi ma yuib linafsi laa yumin axadukum xata akuna axaba ilay waalidi waladi wanaasa jamciin nafyu liimaan wuxuu tusinayaa qofkaasi wuxuu sameeyey inuu yahay waxaan banaanayn markaa tan laa tajidu qowma yuminuuna billahi walyowm alaakhir qaar iimaan xaqiiqi ilahi aakhire rumeeyey oo haddana gaalada jecel oo xigtaysanaya heli maysa ma dhacaysa taas iyaga oo iimaan sheeganaya hadday haddana gaalida xigtaysanayaan waxa weyaan iimaankoodaan jirin ama iimaan naaqus oo daciifa xaqiiqadii iimaankii laga rabay ayaanay dhamaystirin aayaddu siday daliilka ugu timan taas aayado kalena aad bay qur-aanka ugu badan yihiin aayaadka muwaalaat lkufaar diidaya ya ayuha aladiina aamanu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum wliya awliya macnaheeda waxay kuwa ad jeceshihiin aad u nusraynaysaan aad ku dayanaysaan oo tusaale ka dhiganaysaan qaala lahu tacaala laa tattakidu lyahuuda wاnasaara awliya bacduhum awliyaau bacd laa yatakid اlmuminuuna alkafiriina awliya min duni اlmuminiin aad bay u fara badan yihin waana صifaة اmunaafiqiin tara kaiira minhm ytawalowna اladiina kafaruu labisa ma qadamat lahum anfusuhum an sakط allahu calayhim wafi lcadaabi hum khaaliduun cadho ilaah iyo cadaab inuu ka dhalay muwaalaat lkufaar bu ilahay sheegay kuwii sameynaya ilahay wuu ku dhaleeceeyey taa macnaheed waa maxay waa xaaraan wey waa muxaram muwaalaat lkufaar ayib waxaa hal qodob baa inoo harsan qodobkaas waxa weeye xukmu muwaali lkufaar garanay muwaalaat lkufaar in xaaraantay soo ma ka gaalada muwaalaad u sameeya xukumkiisu waa maxay magaal baa mise waa muslim dembaabay mise tafsiil baa ku jiro muwaalaadka nooci ah mid lagu gaaloobe mid aan lagu gaaloobeyn saasoo kale dadku marka laga hadlayo xagga muwaalaadka iyo mucaadaadka maxay u qaybsamaan labadaa qodob insha allah dersiga berri ayaynu ku sheegi wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wعalى alih وaصxaabihi أجmaعin